bismillahi الرحmn الرaحيم alحamdu لlah الواxid الqhاr العaزيز الغفاr mkwir الlayl عlى النهاr تذkirة لuli الqلوb والأbصاr وتbsirة لdوي الأlbاb والاعتباr اldي aykd min خلqه man اصطفاh فزاhdhm في hadi الdاr وشغلhm بمراqبath وإdاmة الأfkاr وملازمة الاشتعاal والاdkاr ووفقهم للdأب في طاacته والتأhب لdار الغرار falxadari mima yusfidhu wayujib dar lbawaar wlmuxaafadati cala dalika maca tagayur اlaxwaali wاladwaar axmadhu ablaga xamdin waazkaahu waashmalahu anma waashhadu an la ilaha ila allah lbar lkarim rauf raxim waashhadu ana muhamada ana sayidana muhamada cabduhu warasuuluh waxabiibhu wakhalilh alhaadi ila siraat mustaqim wdaaci ila dini qawimin salawaat llahi wasalaamuh alayh وعlى saaئr النaبiyin وali kuli وasaaئr الصاalحin ama bعd بsم الlahi الرحمن الرaحيم tadiyu hada الkitaaba kitaabkan kan iya bilaaway بsم اللahi ala magaashe iya kabilaawe alihi الرحmani naxris badnaay magaashe kabilaawe alihi الرaحimi naxris badnaay magaashe iya kabilaawe alحamdu mahad lilahi haabit lilahi aliya an sugnaadi mahad kamile ay jamiic lxamdi xamdi dhamaantis lilahi ilahi an sugnaaday allahasoo alwaaxidi waaxide allahasoo alqahaari gehiraayo oo khalgishay geheraaw maamulaw allahasoo alcaziizi sharaf badan allahasoo algafaari dhaafow badan yan mahdiye allahasoo mukawiri leyli leelka dhahgeliyey cala nahaari maalinta kolshe dhahgeli tadkiratan liajli tadkiratin waana darteedana dhahgeli liulilqulubi liasxaabi lqulubi dalbiyaalo asxaabtooda nalawaaniya nindhaakiri walabsaari liulil absaari basaryaalo yani kuwii insaaxibaayang nalawaaniya nindhahgili watafsiratan aragsiya darteeda indhahgili lidawi lalbaabi caqliyaalo kuwa insaaxibaayang nala aragsiya iwalictibaari lidawi lictibaari fir fikirhan insaaxibaayang nala aragsiya aladi aliya mahadkaamil isku leh ay kada huwa alla buraarijiyey min khalqihi khalqillahi ilahay khalqishay haal kumidayin man dul buraariji istafaa huwa alla doorday hum manka doordi fazahada huwa ilaahay zaahidiyey hum mankaasoy zaahidiyey oo neefti fi hadihi tandatiya zaahidka weriti addaari daartan eh washakala mashkuuliyey hum mankaas dulkas mashkuuliyey bimuraaqabatihi muraaقabat الlahi ala fiirfiiriyow ala fiiriyowshayna kamashguli وaidamat afkaari fikiryaalo daaimiyowkoodana kamashguli iwa mulaazamat yani washagala mashguliya bimulaazamat اlاfticaali wacdiisamow iwalidikaari waansamow laazimowkeedana kamashguli wawafaka huwa ana waafajiyeyhum mankaas dulkaas waafajiyey lidaabi daaimo waafaji fi daacati daacati ilah ilahay daacadis badaayim wataahubi diyaar garowna waafaji lidaari dharaari sugnaashadi daartee lan diyaar garoowa walxadari wawafaqa waafajiyey lilxadari digtoonaashana waafaji mimama ladi laku digtoonadaw yusqid huwa maaga dhirafgeliya hu allaha tacaala dhirafgeliya wayuujibu huwa maaga waajibiyaayo daar albawaari ilaagii daarkis waajibiyawna yani laku digtoonadana yani ay kwaafaji wlmuxaafadati wahay wafaqahu waafajiyay lilmuxaafadati xifdiyowna waafaji calaa dalika lmadkuuri madkuurkaas kaase xifdiyow shay waafaji maca taqaayuri lacwaali haaliyaalo isbedelkoodana lagabona xifdiyo waafaji waladwaari xiliyaala dawrin xilo waay adwaarka jami xiliyaalo isbedelkoodana ini xifdiya madkuurkaas waafaji axmaduhu ablaga xamdin ee musanifka raximah llahu may baliya imam nawawi raximah llahu yaxya binu sharaf yani kitaab shay oo kutubo badan iyo sanif imaamka taarikh shay gadaali meelo kuu goray meelo kuu fiirfiisoy yani imaam deliy eedangiin ahay warac eho halaalmiridaayo yaha imam nawawi raximahu llahu kolka hadda kitaab shay may ka bilaawday basmala albasmala ka kabilaawday us oo ka daydaayo oo ibtidaan illahi alcaziiz ilahay kitaab shay sookasada kitaab shay may kubilaaway basmala bismiliya kubilaaw may welay ma min suura suura qur-aanka kumida mijarti ilaa may lakabilaaway basmali lakabilaaway ilaa suuratu bara maahin kalku soo kitaabilahi lcasiiska daydaw ya kitaab shay bismillahi kabilaawdi hadana soo weliba ka camal falaayo wa camalan bilxadiisi xadiisi soo ka camal falaa kitaab shay basmala kabilaawdi hadita macnaa shay may haay kulu amrin fi barin laa yubda fihi bibismi illahi raman raxim fahuwa akba hadis haya jir yani amar kastoo xaalan saaxibe xaalo lang muruga un saaxibe oo basmale lanka bilaawna markaasoy akbac iya nagdee walir dalilulbaraka iya nagde shay kasta oo yani waa kay la bilaawo waadi bismala lanka bilaawneer kolka saas darteed iyo xadiiskasa soo ka camal falaw iyo basmala kabilaawo kitaab shay haddana sheekh may kijiyayo alxamdu lilah xamdala iya kijiyadan yani tidaan bikitaab illahi ilahi lcaziz la ilahay kitaabshiisa oo kadayda mayel kitaab ilahi lcaziz alxamdulilahi rabi lcalamin faataadiyan kubilaawe hadina soo welibka camal falaw xadiis xadiisa mayaya markastoo xaalan saaxibe lankabilaawno bilxamdu lilahi lankabilaawno fahuwa aqdac sidii basmalagi oo kale hadiiska ka asaase jaliiso xadiiskaasi soo ka camal falaw alxamdulilahi e hadina kabilaawe ee labada xadiis maskorkooyana hadile kona yani yani markasto basmale lankabilaawna lay kola sunlaya markastoo xamdalalan kubilaawla lay lamadi xadiis muskorka oyaana lamada xadiis muhadidinta meelena muskorka oyaana xadiiska boosye lagaabiliye yani basmalag maybuaha ibtidiga lama nagiibiye ibtida xaqiigiya iyo ibtida olayaw yani ilaafiyaw kalku ibtidiga xaqiigiga kan basmaladu basmalaas wal kahorjeer malargaw kan kala ilaafi wa alxamdulilahi hadi waako usul wal kale hadi kahorjeer maqsudulkitaab makahormare alxamdulilah dirayna bilaawaay hadis kasta boos waafaqsanya lamada hadis asarka jamiya lmudar kolka alxamdulilah alxamdu gasmahi tadiyu hada alkitaaba kitaabkan kan aya bilaawa musanif mutabarikan haal ana barakaysadaw bismi alla magaashay barakaysadaw alihi arraxmani mucamimu raxmati naxariistis addunya camimay mushriki muminka camimi addunya hadili roog alihi arraximi mukasisu raxmati naxariistis aakhir khasisay muminiinta lay kakasisi gaalada kudunya aakhir walkaya gaaba layo naxariis meelayan gaalada aakhira yani raxiim saas wa misma e bismillaahi abtadi waadalkitaaba bilaawe mustaciinan haal ana kaalmaysadaw bismillaahi alla magaashay kaalmaysadaw alihi alraxmani almunacimi lijalaail nicami alihi almunacimi necmooyey lijalaail nicami necmiyaalka idiya wiwing necmooy arraximi alihi almunacimi nicmooyey lidaqaaiqiha daqaaigi nicami nicamta tidiya yar yar nicmooy allahaas magaasha noo barakaysadaa iyo kitaabka bilaawe alxamdu lilah alxamdu ay jamiic lxamdi xamda dhamaantis amaantila doon saabitun lilahi aliyan sugnaadi allahaasoo alwaaxidi shaleegisa ilaah kalanjanu sumaayil allahaasoo alqahaari geheraayo khalgishay geheraaw allah aso alcaziizi gaalib eho amarshay shay lankorka hoy koron jarn amar fuliisadaayo lankorka hoy jarn laa yugaalabu fi xukmihi wa ugun shay lang latartamo korolo gaalib lagadaw in jarn alihi alcaziizi caziizka hay amar shay min almaraay allahas maadon allahaaso algafaari dhaafow badano oo doomanka mudrimiinte dembisho adi rabishon toobisheenan dembisho dhaafaw allahaaso mukawiri leyli lilahi la sifan ayin kulisho sifada tacdudaa sada habarkan tacdudaa oo kale allahaasoo mukawir leyli leelka geliyey ey mudkil leyli waay mulij leyl leelka geliyey cala nahaari maalinta korsho geli yani waa kay hamiinkia maalintii dhahgeli alla subxaana watacaala maalintin hamiinki dhahgeli tadkiratan liajli tadkiratin wala saasan welimey isbedelkan oo dhiyahayo hamiinki dhamaadayo geeki kooyayo gee dhamaadayo hamiin kooyayo isbedelkaas ilaahay mayn welay tadkiratan liajli tadkiratin waan waaniyow darteedana indhahgeli liuli lqulubi liasxaabi lqulubi dalbiyaalaha nin saaxib hayangna walabsaari liuli labsaari basaryaala kuwayn insaaxib hayang absaar jamcu basiratin basiro basiro may buaha kalbaga nuurshay kalbagan hoose aftin hoosan ka jariyo absaar leere jamcsheeto basiro hoosu yani kalbanuura lere absaarna jamcshaw tadkiratan liajli tadkiratin waana darteedana indhahgeli liulilqulubi dalbiyaala kuwa insaacibaayang nalawaaniyaw walabsaari basaryaala kuwa insaacibaayang basar iyo basiiriya lishalere basarka may buahin doogon haange basirana nuur galbagan kijaro mana nuur galban kijaro sun wal araga haga aragaayo baadalka shalkasaw iyo lisaase hadi tan yeede suubato taas ilahay kainfuroodo kheer long ad aragaas hadi taasa koo daboola nuurkasoosela daboolon shar oo dhan yani adan aragaani matalan kusameeyaas kalkun basiratan oska jartu basarni dhow kalkun tadkiratan waana darteedana ngiri liulilqulubi galbiyaala kuwa insaaxibahayn waaniyaw walabsaari basaryaala basiryaala kuwa insaaxibahayn waaniyaw basiridii oska jarta galbunuurki galbunuuryaalkasaan insaaxibahayn waaniyaw watabsiratan aragsiyow darteedan indhaha geliyey liajli tabsiratin aragsiyow darteedan indhaha geliy aminka maalinta indhaha geli lidawil albaabi liasxaabi lcuquli laywa caqliyaala kuwa insaacibaayagna ayagna la aragsiyaw oo yani waa ka ilahay kudradiis la aragsiyaw walictibaari lidawi lictibaari fiiriyo fikirhaan ayagna la aragsiyaw aladina yatafakaruuna fi nicami wa haan ictibaarka leh oo fikirka leh oo ilahay nicamtiiska yani waa kay masalan ba yani fikirhayan oo ayagna la tusiyaayo yani ina langeli mukawir leyli leilka ala nahaari geliyey tabsirata liajli tabsiratin tadkiratan taasa yani kaadafanta tabsiratan liajli tabsiratin aragsiyo darteedan gili lidawi lalbaabi liasaabi logoli agliyaal asaabtoodana la aragsiya walictibaari fir asaabtoodana la aragsiya fikid asaabtoodana la aragsiya aladi aliya mahadle alxamdu lilahi aliya mahadle allaha sol waaxidi waaxid alcaziizi algafaari aladi aliya mahadle aykada huwa ladig buraarujiyey min khalqihi ay nabaha buraarujiyey waafama fahamsiiyey min khalqihi khalqilahi ilahay khalqishay aalku mid ahi fahamsiyey man duul fahamsi buraariji mana aladi allahaasoo ay gada buraarujiyey min khalqihi khalqilah ilahay khalqishay haalku mid ahi man duul yani buraariji istafaa huwa alla dooraday hu mankaas duulkaas dooradi oo dad ilaahay dooradiya buraarijiy yani allahaasa macdusule fazahada huwa ali neefsiyey neefsiyey hum mankiyohay neefsi yani zaahidka walay kutabsi mana yani addunyadi ku neebaden fazahada huwa alla zaahidka dhikay hum mankaas duulkaas duulkaasoy zaaidka dhiki manta macnaashe lafdishe horta mufradu man waay qofka u mufradatu siyaas laakin macnaashe jamace kolku markoona lamiirka ma nagay sheekh ma biictibaari lafdi markoona ma infiriyay biictibaari lmacnaa hadamay lay hay faaha aladi aliya mahadle aykada huwa ladiga buraarujiyey min khalqi khalqilah ilahay khalqishay haal kumidayin man dul buraaruji istafaa huwa ala doorday hu manka dooradi biictibaari lafdi wadi lamirka hadana fazahadahum jamc yakweri biictibaari macnaaw fazahada huwa ala neersiyey zaahidiyey hum mankaas dulkasoy zaahidka dheki fi hadihi tandhaadiyati oo kuzaahidaayanka dheki iya gaari daartan zaahidiinka dika addunya kuzaahiden oo addunya oo kuzaahiden may suubsadaayan aakhir lan shegaysadaan washakala huwa ana mashkuuliyey hum mankaas zuul kasay mashkiiliyey biictibaari macnaa ilalamrka manka bimacnaa jamca kadhiyaase washakala huwa ana mashkuuliyey hum mankaas zuulkas mashkuuliyey bimuraaqabatihi mumuraaqabat illahi bi yani waa kay alla fiirintiisna kamashguuli ey bimudaawamati nadari fiiri daa'imiyawshe kamashguuli oo yani fi sanatihi sanat ilahi ilahay sanaadis la fiirfiiriya ilahay samadansi ing abuuri bigayri amadin tiirlaan la abuuri aradan silan firaashi walguhaha in lahayn iridin siin soodaas bilan siin soodaas dayactirin inbaanayn intaasoy kalbig ilahay fiirfiiri washagalahu waana mashguuliyay hum mankaas mashguuli bimuraagabatihi ay bimudaawamati nadari fiiri daa'imiyawshaka mashguuli fi sancat ilahi la fiirfiiriya ilahay aataarkis lakafikiraw وidaamat اafkaari وashakla mashغuliyayhm yo mashغuliyay bidaamat اafkaari fikriyaana daaim welowka ka mashغuli fikrini daaimyan ilahay kalgishay masnuucaadka ka fikriyan daaimyan na ka mashغuli وamulaazamat اlاbticaadi وashakla mashغuliyayhm mankaasoy mashغuliyay bimulaazamat اlاbticaadi wacdiisumow laazimowkeeda ka mashغuli ini wacdiisamaano ilahay ahay aayaadki manka fiirfiiriyan wacdiisaman wاlاbtikaari bimulaazamat اlاbtikaari ay ikri mana ikri laazimo shay kamashguli wamulaazamati ikri yakadhigin ay lidikaari ay ikri ikri yani laazimo sha walcibaadati cibaado laazimo shay kamashgul kalaazim yani kamashguli washagala mashguliyay hum mankaas mashguliyay bilmulaazamati liticaadi wacdiisumo laazimo keed kamashguli walidikaari ay ikri ikri laazimo shayna kamashguli walcibaadati cibaado laazimo shay kamashguli oo had iyo ja daaiman ba cibaado lay laazimaayaa wacdo mayl yani waa kay wacdiismo laazimaya wawafaqa huwa alla waafajiyey aladi allahaasoo wafaqa waafajiyey hum mankaas duulka susudoordi waafajiyey lida'abi daaimo waafaji fi daacati daacati llahi ilahay daacadis yani daaimowna waafaji wata'ahubi diyaar garowna waafaji lidaari lqaraari ay ta'ahubi diyaar garow waakdi zaadi zaadki lanqaadado ilaa daari lmacaadi nagashadii daartiya nasaadagaadona waafaji wataahubi diyaar garowna waafaji lidaari lqaraari ilaa daari lqaraari sugnaashadii daartiya oo janana lansaadka allah taaso iyo nin diyaar garowangna waafajiwa wataahubi diyaar garowna waafaji oo zaadkaadadaano diyaar garowa lanka marki safaran jeedo saya kaaday saykisaskiriday diyaar garoowe kalkun dadkaas oo ilaahay doorday may waafajiyay wataahubi washagalahm kawafaqa waafajiyayum yo litaahubi diyaargarow daadgaadodow lidaarlqaraari sugnaashadi daartilan diyaargaroowa yani waafaji walxadari wawafaqa waafajiyey hum mankaas dulkaas waafaji lilxadari digtoonaasho waafaji mimaama ladiga ninku digtoomayangna waafaji yuskidu huwa maaga dirifgeliyaayo hu allaha tacaala ilaahay dirifgeliya yani waa kay ninku digtoonadagna waafaji wayuujibu huwa maagu suge waajibiyaayo daar lbawaari khilaafsamowki daatis waajibiya yani kaaso digtoon digtoonadagna waafaji walmuxaafadati ay wawafaqa waafajiyay hum mankaas duulkaas waafaji lilmuxaafadati xifdiyawna waafaji calaa dalika almadkuuri madkuurkaas kaasay xifdiyaayaan untan hadila sheegina xifdiyaayaan wacdi laazimo iyo fikir laazimiyo iyo daacad la daayimo oo kale iyo aakhiran diyaar garoow iyo un madkuuraadkaas oo dhan xifdiyaayan hadil walmuxaafadati wawafaqa waafajiya hum mankaas للمحافظة xفdiya وafaji عlى dlika الmadkur madkurkaas kaasa in xfdiya وafaji maca تغayur الaحوaali xaaliyaalo isbedelkoodana lalagab xaalo arange xaalo abaare xaalat الصkar xaalat اlkibar kuli yani wa kayo isbedelaan sidii o la ihaadeen ao abaar jero ho aran jaro sidii o la ilaahay ngaabudaaya hooyo sagirin ayin ho kabirin ayin sidii o la ilaahay ngaabudaaya yani isbedel lahi maca تغayur الaحwaali xaaliyaalo isbedelkoodana yani waa wa kahamahaylalaqabo walmuxaafadati ifdiyo laazimi alaa dalika lmadkur ifdiyaaya maa tagayur lacwaali xaaliyaala doorsoonkooda lalaqabon xifdiyaaya waladwaari maa tagayur ladwaali adwaari xiliyaala isbedelkoodi xili isbedeli yani ning abogwelane xili kasta oo markaasi roogobiyo yani waa kayhi madkuur kasto xifdiyaaya ilaahay waafaji axmadu ana macdiye akwaar mayl jamcu dawrin dawrin xilo wakto adwaarna waktiyaalo mana maca tagayur اaxwaali ahay xaaliyaala dhowr xaalat صikar xaalatulkibar xaala oo arn haarn abaare kuli isbedelkooda macasho jilal aagaay madbal roogoob ilahay daacadiio laazimaya wlmuxaafadati ajziana laazimi ala dalika lmadkuuri diyaa laazimi maca tagayur اaxwaali xaaliyaala isbedelkooda macashoda xifdiyayan ilahay laazim waafaji waladwaari maca tagayur اladwaari xiliyaala xiliyaala do isbedelkooda macashona xifdiyayan ilahay waafaji aحmd ana madiye walisha alxamdulilah ti hodseegnsinasnagi aحmd ana ana madiye hu allaha taala ilahin mahdiye ablaga xamdin xamdi kan ka xeel dheeriya ilahin mahdiye waazkaahu azka alxamdi xamdi kan oo nkadahirsanyo ilahin mahdiye waashmalahu ashmal alxamdi xamdi kan oona nkakulmiyo badan yo ilahin mahdiye waanmaahu anma alxamdi xamdi kan ka ziyaado badan ilahin mahdiye وaشhad an may diray anla ilaha ilah kalan jan ila الlahu ilahi mayn allahaaso albar almحsin mحsin ho yani allahaaso alkarim sakaawe allahaaso alra'uf naxariisa aلraحim naxariisa وaشhad an may diray ana sayidana sidkan muحamada nabiy llahi muحamed e cabduhu cabdالlahi ilahy odon sheiya gire وarasulh rasul lahi ala ideeg sheiya gire وaxabib xabib الlahi ala kidisjeeliy maxbub ilahy ilahay maxbub sheeya kidisi jeliyay wa khaliil khaliil lahi alawilahay sheeyaya gide ahay muxamedkaas alhaadi hanuuniyey cabdigaasoo oo alhaadi hanuuniyey ilaa siraatin wadanti ka hanuuni siraatkaas oo mustaqiimin toosan inaka wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiimin saniliwa oo wado toosan dadka hanuuni wataaci rasuulkaasoo oo addaaci dadan weeray ilaa diinin diin intikee dadanka weri diinkaas oo qawimin toosan yani musanifka maylaya axmadu anaan macdiye hu allaha taala ilahay macdiye ablaga xamdi xamdi kan kaxeeldeeriya ilahay macdiye waazkaahu azka alxamdi xamdi kan oonayo inkadaahinimo badan ya ilahay macdiye waashmalahu ashmal alxamdi xamdi kan kakulmiyo badan ya ilahay macdiye waanmaahu anma alxamdi xamdi kan oo inkakulmiyo badan leeyeen inka ziyaada badan oo inkakulmiyo badan ya ilahay macdiye e acamahu kan kakulmiyo badan waashmalaw kan ka kulmiya badan waan maaw kan ka siyaad badan la ilaha iladiye waashhadu an may bagirey an laa ilaha ilaa kalanjar ila llahu ilahay maay allaha asoo albur albaro alcadufu naxariisaw baarage almuxsinu calaa cibaadih naxariisaw binudfihi wa isaanihi subxaana watacaala allaha asoo albaro almuxsinu muxsin eho odoomishay isaangan falaw allaha asoo alkariimu saka e iya yani waaxidnimadiskirawa allahaaso araufu turaayo odoomisha in tura naarisa allahaaso araximu naxariis badan waashhadu an may girey ana sayidana sidkan muxamadan ana muxamadan nabilahi muxamed cabduhu cabdullaahi ilaahay odoonsha iya gire yani odoom ilaahay iya alkhaadicu lijalaalillahi ilahay winantisan khuducay odoom ilaahay eyi warasuluhu rasuulullahi ala edeegshay ay gire وaxabiibhu xabiiblaahi ala kiidisi jeeliyay yagire وakhaliilhu khaliillahi ala i yagire alhaadi muxamed cabdigaaso alhaadi hanuuniyey tusiyey dadka yani tusiyey ilaa siraadin wadanti kee tusi siraadkaasoo mustaqiimin toosun ina tusi wadaaci cabdigaas oo addaaci weerey ya yani waa kaygire wa ilaa diinin diin inti dadanka weeri diinkaasoo qawiimin toosun diin toosunna dadanka weeri yani asharيcaة اlxanafiya wa shareecada toosan oo samxa ishelke aladi jaءa الnabiy sala الlahu alay slam biha lakoy wa wdaaci weerey ilaa diinin diin dadanka weeri diinkaasoo gawaymin toosan salawaat ullahi alla naxariisyaal shay oo daaime wasalaamuhu salaamllahi alla nabadgeliyaal shay oo daaime alayhi ala nabiyi naba korshahi ahaadeen wacala saairi nabiyiina nabiyaalka dhamantooda korshohi ahaadeen waali kulin wacala ali kulin kikas helkiis kikas oo min alambiyaai e kikasta helkooda korkoodai ahaalen wa salawaat salawaat llahi ala naxariisiyaal shay wasalaamuhu salaamullahi ala yani nabadgeliyaal shay aleyh ala nabiy aliyeel wacala saa'ir nabiyina nabiyaalka dhamaantood korkooda aliyeel waali kulin wacala ali kulin kikas helshay korshe aliyeel wasaa'iri saalixiina wacala saa'iri saalixiin saalixiinta dhamaantood korkooda nabadi naxariis korkooda aliyeel waay ama bacdu faqad qaala allahu tacaala